بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري نيسابوري رحمه الله تعالى xadaanaa saciid bnu mansuur waxaa ku jiray baabu tashahudi fi salaat aan dhexda kaga jiray ataxiyaadka salaada gudaheeda qaala almusanifu xadaanaa saciid bnu mansuur wa qutaybat bnu saciid wa abu kamil aljaxdari wa muxamed bn cabdilmalik alamawi alumawi wa liabi kamil afar weeyaan afar sheekh yuu muslim raximah llahu tacaala ka warinaya xadiidkan saciid bnu mansuur qutayba bnu saciid bnu jamiil abu kaamil juxdari maxamed fudayl bn xusein maxamed bin abdilmalik cabdilmalik اlumawi saasa wاllafdu labi malik laakiin xadiidka lafdigiisa soo socda waxaa iska leh abi malik aljaxdari qaaluu waxay dhaheen xadaanaa abu cawaana alwadax ibn cabdillaah can qataada ibnu dicaama can yunusa ibnu jubayr can xidaar ibni cabdillaahi araqaashi qaala xidaar wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday maca abi muusa alashcari abu muusa alashcari radia allahu canhu salaata salaad baan la tukaday marka salaadda waxaa imaamka ah abu muusa alashcari way ku daba tukadeen falamaa kaana cinda alqacda fadhiga agtiisa marka la joogo yani ataxiyaadkii loo fadhiisanayay qaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi qoomkii ka mida dadkii tukanayay nin ka mida yaa u hadlo wuxuu yidhi uqirat isalaatu bilbiri wazakaati saasuu yidhi salaaddii buna ku jiraa uqirat isalaatu uqirat maanaa qurinat wey waxaa salaaddii lala xidhiiriyey bilbiri biri iyo wanaag iyo daaco wazakaati iyo dahirnaan qofka lagu dahiraayo dembigooda dambigiisa laga dahiraayo yaa salaadii la xiriiriyey hadalkaasuu ku hadlay waa hadal jeebkiisa uu kala yimid oo wax salaada khuseeya aan ahayn loona baahnayn waa hadal qaala wuxuu yidhi falamaa qadaa abuu muusa abuu muuse radi allaahu canhu markuu bogay asalaata salaadii oo wasallama uu salaamo naqsaday insarafa dadkiibuu soo jeedsaday imaamku waa sidaas markuu salaada ka baxo dadku soo qaabili markaasuu faqaala wuxuu ku yidhi ayukum lqaa'ilu waa midkiinee midka hadlay kalimata kada wa kada hadalkaayo hadalkaa qofka ku hadlay waa kuma adoo tukanayo waxbaad maqli kartaa waxaasaan salaadda gudaheeda maqlayna waad dhihi kartaa salaad baad ku jirtay waxaa maxaad wax kale u maqashay laguma dhahayo marka waa maqlay ilan shanqar weeyaan dhagihiina waa furan yihiin ayukum lqaa'ilu kalimata kada wa kada waa kuwa midka hadlay ee hadalkaa hadalkaa ku hadlay qaala wuxuu yidhi ninkaas la yidhaahda raqaashiga ee xidaam bin cabdillaah fa arama alqawmu qowmkii baa aamusay shib bay dheheen uma qaala wuxuu yidhi haddana abu muusa ayukum kiinee weeye qaa-ilu midka ku hadlay kalimata kada wakada war hadalkaa ninka ku hadlay salaada gudaheeda waa kuba fa arama alqawmu qoomkiibaa haddana aamusay sakatuu way aamuseen way haybaysteen waa cabsadeen kiina waa aamusay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi abu muusa lacallaka ma laga yaabaa yaa xidaan xidaanow inaad qultaa tidhi nin ka mid ahaa dadkii jamaacadoo xidaan la yihahdo ninka xadiidka warinaya weeye ayuu la soo baxay oo yidhi adi ma laga yaaba inaad tahay qaala xibaan wuxuu yidhi maa qultuhaa ma dhihin aniga walaqad rahibtu waana ka baqaayey an tabkacanii inaad ugu ceebayso bihaa kelimadaas ereygaa inaad ugu ceebayso ood ani dadka igala soo dhexbixina waanba ka cabsanay mararka qaar qof baad dhihi waad imaaganta hadalkaas inaad igu dhihi waan filay faqaala rajulu min alqowm nin dadki ka mida ah wuxuu yidhi oo kii ku hadlay ah ana qultuhaa anaa ku hadalka idhi uqirat isalaatu bilbiri wazakaat walam urid oo lamana jeedin bihaa kelimadaa ila alkhayra khayrun baan oola jeeday faqaala abuu muusa wuxuu yidhi amaa taclamuuna soo ma ogidiin ma taqaanaan kayfa taquuluuna waxaad dhahaysaan fii salaatikum salaada gudaheeda waxaa la akhriyo miyaynan aqoonin waama waxa kaleed la imaanaysaanee ziyaadada ah iyo sheekada kaleed la imaateen waa maxay amaa taclamuuna kayfa taquuluun fii salaatikum ina rasuula اllahi sal اllahu alيh wasalam khadabana waa noo khudbeeyey fabayana lanaa wuxuu noo caddeeyey sunnatana sunnadaannadii iyo dariiqadaannadii iyo waddadii aan ku cibaadaysan lahayn wa callamanaa waana baray salaatana salaadaannadiina nabigu waana baray si qowlah waa u baray iyo hadal si ficil oo muuqatana waa u baray wuxuuna nabigu faqaala yidhi idaa sallaytum haddaad tukanaysaan fa aqiimuu sufuufakum horta sufuuftiina toosiya qalqallooca ka ilaaliya isku dhoweeya khalalka iyo dulduleelka buuxiya uma ka bacdi liyaumakum imaam ha iniin noqdo axadukum midkiin qof imaam ha iniin noqdo inta kalena ku xidhato waa tandiimka iyo nidaamka salaada iyo cibaadada iyo shareecadeenna inay nadaam ay u baahan tahay nadaam ay ku socoto imaam ha iniin noqdo qof kamada idinka qofkaana waa la sheegay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa cayinoo yidhi yaumu lqawma aqra'uhum likitaab illah qoom waxaa imaam u noqonaya ka qaaliga ah ee qur-aanka u yaqaana imaamka haddaad samaysataan marka imaamka ka dambeeya faidaa kabara markuu allahu akbar dhaho fakabiruu idinkana allah akbar dhaha fakabiruudaasi waxay faa'iideynaysaa waxa la yidhaahdo tacqiib iyo tartiib waxay diidaysaa fakabiruu saddex shay fadaas fakabiruu ku jirta saddex shay bay diidi saddexda shay maxay yihiin idaa kabara imaamkii markuu allah akbar dhaho fakabiruu kadaba allahu akbar dhaha waxaa la diidayaa almusaabaqa ka hormar koow inaad ka hormarto lama ogolo oo takbiirat lixraam imaamkii allahu akbar dhihin walow xaraf hal xarafa xataa yanu ku dhawaaqine hal xarafa hua haree raada isagoon gaarin ninkii maamuum sheeganaya oo allahu akbar dhaho ka gaarsiiya badala salaatuhu salaaddiisa way burta lnnahu yaqtadii man lam yasir bacdu imaaman qof aan weli imaam noqonin yuu ku dayday allahu akbar markuu dhaho oo salaaddii galo ayuu imaam noqdo lagu dayan karaa laakiin isagoon allahu akbar dhihinoo dhammaynin qofkii ku xidhaa salaaddiisa waa burti qof aan imaam noqonin buu imaam ka dhigtay waa saas macnaha marka waxay diiday waxaa la diiday in laga hormaro koo waxaa kaloo la diiday in lala muqaarana isku mar inaad tirahdaan adiga imaamkii allahu akbar waxaa kaloo la diiday taraaki dheer ood ka dibdhacdo aad oga dibdhacdo iyadaa lama ogolo faidaa kabara fakabiruu waidaa qaala markuu yidhaahdo ayri lmaqduubi hayru lmaqduubi calayhim meeshan khalad baa ku jira aayaddu khaldi habeen dhowtana soo maray sidaasu dhaheed wax kalaa ku jira meesha yawmin ku maray hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin markuu yidhaahdo faatixada dhammeeyo faquluu aamiin aamiin dhaha tanna waxay fasiraysaa riwaayada kale ee idaa ammana alimaamu faamminuu imaamku markuu aammin dhaho aamiin ka dabadhaha saasaa lafdiga yaa loo fahmi inaan saa loo wadin waxaa kuu caddaynaya aamiinta imaamka iyo midda maamuumka isku mar inay dhacdo la rabo hayri lmaqduubi calayhim wala markuu wala dhaho aamiinta la qabsada asaga isku mar dhaha saas weyaan yujiibkum ullahu ilaahay waa ina ilan aamiin macnaheedu waxaa weeye istajib ilaahuna ajiib waay marka haddaad aamiintaada iyo ti imaamka iswaafaqdo imaamka aamiintiisana waxaa la socota malaa'igta aamiinteedii waa lina ajiibayaa faidaa kabara markuu allahu akbar dhaho oo wa rakaca rukuucana fakabiruu ka daba allahu akbar dhahooo ka dambeeya warkacuu ka daba rukuuca ficilkiina waa looga dambaynoo rukuucdiia qowlkii oo allahu akbarna waa looga dambayna faina alimaama imaamku yarkacu wuu rukuucaya qablakum hortiin imaamku wuu kaa hormari wayarfacu rukuucdii buu ka kor noqon qablakum hortiin faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi fa tilka intaa uu kaa hormaray bitilka intaa aad ka dambaysay baa la qaabilin hadduu kaa hor rukuucay inbuu ku dhaafay oo kaa horreeyaa intaa uu kaala hormaray waxaad oga dambaynaysaa rukuucdii marka inta uu kaala hormaray intaad oga dambaysay ee oga hadhay ayaa la qaabilin waxba kuma dhaafin fa tilka intaa uu kaa hormaray eed ka martay eed ka dambaysay muqaabilun bitilka intan aad ka dambaysay baa la qaabilin ilainma si uu kaaga hormaraayo yaad haddana yuu kaaga horkaci ood oga dambayn waidaa qaala samica allahu liman xamida imaamku markuu yidhahdo samica allahu liman xamida faquluu waxaad tidhahdaan allahuma rabbanaa laka alxamdu dhaha marka waxalkan waxaad muuqata in imaamku uu samic allahu liman xamida imaamka uu leeyahay maamuumkuna uu leeyahay rabbana walaka alxamd imaamku laakiin labadaba waa israaci karaa samic allahu liman xamida oo uu ku soo kacaayo iyo rabbanaa laka alxamdu oo markuu istaaga ah intaba waa leeyahay laakiin maamuumku allahuma rabbana laka alxamdu bu asagu dhihi markuu imaamku samic allahu liman xamida dhaho waxaa sida xadiisa daahirkeeda laga fahmay wey ee ku cad ama cadiinka u dhow sariix weeyaan ama ka sariixi bay dhahaan sariixun aw ka sariixi laakiin shaaficiyada waxay qabaan inuu maamuunkuna dhihi samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu labadaba maamuunkinu dhahayo saasay qabaan oo waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi samica allaahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu labadaba wuu yidhi hadduu nabigu la yimid calayhi salaam amarkiisina muxuu ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli annagana marka waan dhehayna siduu nabiga u tukanahay bay ka midta qoladan kalena waxay leeyihiin salluu kamaa ra'aytumuunu usallida cumuumkeeda masaa'isha noocan ee tafsiilka ah ayaa khasisaysa idaa qaala baa lihi imaamku markuu dhaho samica allahu liman xamida faquuluu samica allahu lama dhihine waxaa lihi faquuluu allahuma rabbana laka alxamdu adhimidaasaad leedahay allahuma rabbana laka alxamdu afar baa ku bannaan masaladan ayada ee eh, taxmiidka la yidhaaho ataxmiid iyo tasniic ayaa lakala dhahaye taxmiidka oo rabbana laka alxamduda afar suura ku timid afartaa suuro laba allaahuma la socoto iyo laba rabbana oo allaahuma aan lahayn la socoto waayo labada allaahumada waxaa wey allaahuma rabbana laka alxamdu waa sida hadda noo qoran riwaayada kale ayaana soo aroortay allaahuma rabbana walaka alxamdu allaahumadii iyo wow lagu daray allaahuma rabbana walaka alxamdu labada suurae kale allaahumada mala lama socotee rabbanaa laka alxamdu biduuni waaw wow la soconin iyo rabbanaa walaka alxamdu oo wow la socda afartaba waa bannaan wey intaba way bannaan yasmacu llahu lakum ilahay waa ina maqlaayaaye marka samic allahu liman xamida ilaahay ha maqlo simaaca qabuul ha aqbalo liman xamida qofka ku xamdiyo oo tiraahda allaahuma rabbanaa laka alxamdu annaga kuu xamdinay yasmac allahu ilaahay waa dhegaysano waa maqli waa aqbali lakum idinka ilahay waa naga aqbali fain allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay baa qaala yidhi calaa lisaani nabiyihi nabigiisa carabkiisa wuxuu ilaahay noo soo mariyey farriintan samica allahu inuu ilaahay maqlaayo liman xamida qofkii ku xamdiya marka rabbana walaka alxamdu haddaad tirahda waa aqbal wa idaa kabara markuu qofku allahu akbar dhaho oo wasajada uu sujuudo fakabiruu ka daba kibaarta oo allahu akbar ka daba dhaha wasjuduu ka daba sujuuda soo maarti qowlkiina waa looga dambayni oo allahu akbarti sujuudda markuu u hoobtay allahu akbartaada waa inay ka dambayso ficilkii sujuudda u hoobtayna ficilkaada waa ka dambeeyo sujuuddaadii waa inay imaamka ka dambayso markuu wejiga dhulka saarood aragto kadaba sujuud wasjudu lama rabo inaad ka hormarto inaad garab orodana lama rabo ood garab socoto faina alimaama imaamku buu nabigu yidhi calayh salaam yasjudu waa sujuudaya qablakum hortiin buu sujuudi wayarfacu qablakum hortiin buuna sujuuda ka soo kici faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi fatilka intaa uu kaaga hormaray sujuudda bitilka intaaad oga dambaysay baa la qaabilin waxba kuma dhaafin waidaa kaana cinda alqacda fadhiga ataxiyaadka marka la gaaro falyakun ha ahaado min awali qowli axadikum axadkiin waxaa ugu horreeya uu ku hadlo attaxiyaatu ha noqdo dadka qaar baa markay fadhiistaan waxyaalo kale akhrini wax qaarkood waxay soo qaadanoo soo caariyaysanayaan sujuudda waxay ku akrinayeen oo ay ku akrinayeen eh, liman xamida allahu akbar markaas fadhig u fadhi agow eh, muxuu ahaa eh, subxaana rabbiya laclaa subxaana rabbiya laclaa iyo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdi allahuma kfirlii iyo sujuudda iskale halka ku allahu akbar waa udhexayso intiqaali ah kadib deena fadhiga adoo fadhiya yaad ataxiyaat udhehaysaa ataxiyaatu maxaan xali ku soo maray bimacnaa ataciim soo maheen alxayaat alkaamila aayibaatu maxaa soo maray ayibaat mina min asifaati walafcaali walasmaai lilah ilahay baa iska leh daliilkuna muxuu ahaa in allaha in allaha ayibun in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba asalawaatu salaadaha shanta ah lilaahi baa iskale assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi barakaatu assalaamu calayka salaada gudaheeda maxaa nidhi khiaab hal khiaab baa ku jira oo aadami ah oo muxuu yahay assalaamu calayka ayib nabigu waa dhintay hadda calayhi salaatu wasalaam axad saxaaba wuxuu yidhi assalaamu calayhi hala dhaho alayka yaa la dhihi waa kuma ya xaala soomaanisha sheegay waa kuma ibnu cumar soo ayib laakiin waa la khilaafay arrintaas waa ijtihaad buu ahaa aabihii cumar baaba ku khilaafay oo mimbarka ka akriyey assalaamu calayka isagoo taxiyaadka dadka baraya marka nabiga hadduu dhintay hadduu nool yahayba tan umay taagnaan assalaamu calayka ayuha nabi ta nabiga alay salaam hadduu dhintay salaamta aan salaamayno iyo salaada aan ku sallinayno malaa'ig baa naga gaadhsiinaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la gaadhsiinayaa kamaa saxa fii dalik assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin tanna nabiga alay slam waa ki yidhi qof kasta oo saalix ay samada iyo ardada waxaa laga qaatay nabiga calayh salaatu wasalaam lafdigaas wuxuu ka qaatay asaalixiin asaalixiin baa laga qaatay maxaa ku jirta asaalixiin muxallaa muxallaa biar soo maa maxay faa'idaysaa ash وl تفيd الكل في الcmuم في الجمع والإفrاad kالcalيm manظuumo yar weeyaano qawacid sacdi la yihahdo haddaad xifdiso way ku anfacaysaa hal tufiidu اlkula fi اlcumuumi fi اljamci wاlifraadi carruurteena dugsiga o dhan waa xifdiyaan alxamdu lilah khayr alla siiya maclimiinta waa ka ay ku gabyaan maalmaha feestada iyo xafladaha ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ibn mascuud cabduhu warasuuluh buu leeyahay ibn cabaas lama so cabduhu rasuul mahi washhadu anna muxamadan rasuul lah buu leeyahy qaala xadaana abu bakr bn abi shayba xadaana abu usama xadaana saciid bn abi caruubxa وxadaثna abu qasاr الmismعiي qal xadaثna mعاad بن هiشham qal xadaثna أbي xا وxadaثna isحاq بن ibrahيm qal akhbarna jrيr can سlayman الtaymi kul haؤulaaءi can qataaday ka wariyeen fي hada اisnaadi sanadkan bimilihi isagoo kaa horoo lamid ah mutaabaca wey intano dhan qataada riwaayadiisay mutaabacinayaan kul haula can qataada ayuu ku leehay marka waxaa la mutaabicinaya waad aragtay abu awaana <clears throat> abu cawaana la mutaabicinaya bimili bimili xadiii abi cawaana wa fii xadiii jariir can sulaymaan sulaymaanatayni waxaa ku sugan oo ziyaado ah intan waa iska tacliiq wa fii xadiidi jariirin can sulaymaan riwaayadan jariir ee sulaymaan uu warinaayo sulaymaankuna wuxuu la socday nimankaasi aan soo maray waxaa ka mid ah riwaayadoodkooda jariir baa ka mid ahaa can sulaymaan jariirun can sulaymaan iyo hishaam mucaadun can abiihi iyo saciid ibn abi caruuba intaba waxay ka warinayeen qataada <clears throat> riwaayada sulaymaan marka sulaymaan taymi sulaymaan ibnu darkhaan sulaymaan ibnu darkhaan ataymi yaa ziyaado wata marka wuxuu ku leeyahay muslim wa fii xadiidi jariir can sulaymaan ibnu darkhaan ataymi can qataada min aziyaarati waxaa ziyaado oo ku jirta wa idaa qara'a imaamku markuu wax akrinaayo fa ansitu aamustoo dhagaysta oo dheg raariciya sidaanaa ku jirtay marka buhaari muslim raximah llahu tacaala lafdigan marka muuna keenin musnadka muuna dhigin muuna isnaadin wa fii xadiidi jariir can sulaymaan buu can qataada min aziyaada waidaa qara'a fa si toosa sida sanadkaa usoo kaxeey oma soo kaxayn walaysa fii xadiii axadin muslim baa wata wuxuu leeyahay walaysa fii xadiii axadin qofna xadiidkiisa kuma sugna oo minhum ruwaadda qataada ka warinaysa ah waxaan sulaymaan ka ahayn faina allaha qaala calaa lisaani nabiyihi cafwan walaysa fi xadiidi axadi minhu fain allaha qaala cala lisaani nabiyihi samica allahu liman xamida kuma sugna ila fi riwaayati abi kaamil waxdahu can abi cawaana bas aa ku sugan waa intan kale marka laba ziyaadaa jirto oo abu kaamil wuxuu ziyaadiyey riwaayada abu cawaan uu ka warinayo fain allaha qaala cala lisaani nabiyihi samica allahu liman xamida ko sulaymaan ibnu darkhaan ataymi qataada wuxuu ka wariyey ziyaada asaguna waidaa qaraa faansitu waxaa la tacliiqiyey marka riwaayadaas ziyaadada u wato sulaymaan waidaa qara'a faansitu taanuu marka soo wadaa qaala abu isxaaq wuxuu yidhi abu isxaaqan waa ibraahim bnu sufyaan saaxibu muslim ninkii muslim ka warinayay kitaabka saxiixa ah ee uu ku halqabsanayey ama muxuu ahaa sababta u ahaa ta'liifka iyo sababta uu ku alifay kitaabka sababta u ahaa ama ka wariyey ka wariyey ruwaadda ka warisu ahaaye ayaa wuxuu leeyahay yaa hadlaayo wuxuu leeyahay qaala abu isxaaq wuxuu yidhi ibraahim bnu sufyaan qaala abu bakr baa wuxuu yidhi ibnu uktin abi nadar fii hada alxadii xadiidkan asagaa wuxuu ka yidhi dacnan duritaan qaala ee dhacana wuxuu dacniyey abu bakr binu ukti abi nadar fii hada alxadiidi xadiidkanuu dacniyey oo wax ka sheegay oo yidhi waa mukhaalafa waa ziyaada khilaaftay iqaaddii waidaa qara'a fa ansituudan waxaana khilaafay sulaymaan ataymi ruwaaddii faraha badneed ee qataade ka warinaysu khilaafay waa dacnii marka muslimna waa maqlaya faqaala wuxuu yidhi muslim turiidumu waxaa dooni axfada min sulaymaan sulaymaan qof ka xifidi badan oo ka xaafidsan miyaad doonaysaa oo jira maxaad u dacninaysaa faqaala lahu abubakar baa wuxuu ku yidhi abubakar ibnu ukhti nadarkaasi fa xadiidu abi hurayra haddaba abu hurayre xadiidkiisii ziyaadadan watay min riwaayati sulaymaan ma waxaad qabtaa inay saxiix tahay muslimow faqaala wuxuu yidhi muslim huwa saxiixun waa saxiix yacni xadiidka abu hurayrana waa u midkan sulaymaane wuxuu ka wadaa qowluhu waidaa qara'a faansitu lafdigaa saxiix weeye waa min riwaayati sulaymaan can abi hurayra markaasuu faqaala yidhi abubakr huwa muslim baa wuxuu yidhi huwa cindi saxiix faqaala abubakr baa wuxuu yidhi lima lam tadachu haahuna hadduu saxiix yahay halkan maxaad u dejin weyday lima lam tadachu haahuna maxaad halkan u dejin weyday asagoo musnad ah oo sanadkiisi wata sida aad alfaada kalaba idaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu sanad baa usoo taxday oo saa usoo waday aad ku keentay sidaasoo kale maxaad u yeeli weyday buui ah, oo aad oga dhigtay mucallaq faqaala lima lam tadachu ha qaala muslim baa wuxuu yidhi laysa kullu shayin wax kasta ma aha cindii agtayna ahaaday saxiixin saxiix wadactuu kaa dejiyey haahuna meesha laysa kullu shayin shay kasta ma aha shaygaasoo cidda agtayda saxiixin saxiix ahaaday wadactuu kaan dejiyey haahuna meesha xadiid kasta oo saxiix agtayda ka ah kitaabkan kuma dhex qorin musnadna kama dhigin usuusha axaadiista aan daliishadana kuma darin ee axaadiis badan oo saxiix agtayda ka ah yaan ka soo tegay buu leeyahy lilikhtisaar suu kitaabka u dheeraanin wainamaa wadactu haahuna waxaan keliya meeshan dejiyey ma ajmacuu calayhi waxay xufaadu ku ijmaaceen oo weliba qaar uu ka soo tegay amaa lafdigan saxiixun cindii agtayda waa saxiix agtayda waa saxiix saasuu ka wadaa marka muslim almuhim waxaa weeyaan lafdigan hadda waa idaa qaraa faansitudaasi sulaymaan ibnu darkhaan ataymi qataada uu ka wariyay waa ziyaada mukhaalifa siday xufaaddu u bateen xufaadda siday u badan yihiin ziyaado weeyaan khilaaftay iqaadda waxay la yimaadeen ah, oo waxaa ka mid ah abu daawuud asistaami yaxya bn maciin abu xaatim araazi daara qudni waqayrihim intaba waa ka soo arooraya imaam muslim raximah llah wuxuu khilaafay xufaadii jamiic xufaad wuxuu ku khilaafay lafdiga asaga ah waidaa qara'a fa ansitu imaamku markuu aqrinaya aamusa aamusadaasi laysa calaa ilaaqihi faatixada mar waad akrin aamusi mayse laakiin qirada kale inta waba ku dari maysid alaa soo maray alaa soo maray inaad faatixada ku kaaftoomin oo waxa kale aadan akrinaynin qala xadaana isxaaq bn ibrahim wbn abi cumar can cabdirazaq can macmar can qataada bihada isnaad waqaala fi lxadiii fain allah caza wajal qada cala lisaani nabiyi wuxuu ku xukumay samica allah liman xamida ilahay inuu maqlaayo ama ha maqlo liman xamida qofka kuxamdiya qala musanif raximah llah baabun asalaat cala nabiy nabiga in lagu saliyo sala allahu calayh waalih wasalam bacda tashahudi ataxiyaadka markuu dhammaado ataxiyaadkuna wuxuu ku dhammaadaa wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh salliga nabiga in lala imaado waa waajib qaar culamada ka mid a ah ha qabaan waa sunna lakiin saasa xoog badan qaala xadaana yaya nusuus baa ku soo aroortay markay saxaabadu ay dhaheen see kugu sal quuluu buy quuluu allahuma salli cala muxamed quluu waa amar wاlamru yufiidu wujuub amarkuna wujuub buu faaideeyaa wujuub buu faa'iideeyaa marka salligaasi waajib weeye qaala xadaana yaxya bn yaxya tamiimi qaala qara'tu calى malik can nucaym bn cabdillahi bn almujmir mujmirna waxaa soo maray waxaa loogu bixiyey mujmir nucaym bn cabdillaahi almujmir mujmirkaana waa waصfun linucaym wa qiila licabdillaahi kulu minhuma kana mujmiran mujmirka waxaa la yihahdaa masaajidka nabiga cala salaam bay fooxin jireen fooxa masaajidka nabiga iyo u xisaaraayeen inay udgooleeyaan ana muxamed bn cabdillaahi bnu zayd alansaari wa cabdullahi bnu zayd huwa ladii waa midkii kaana ahaa uriya kii la tusiyey annidaau aadaanka bisalaati salaada loo aadaamaya kii la tusiyey weeyaan hadda wiilkiisaa warinaya isaga aadaanka unbaa lagu ogyahay ahbarahu can abi mascuud buu ka wariyey abi mascuud alansaari wasmahu cuqba bnu camar qaala wuxuu yidhi ataana rasuulu llah nabiga calayh salaam baa noo yimid wanaxnu anagoo fii majlisi sacad bn cubaada sacad bnu cubaada sayid اlkhasraj majliskiisa anagoo fadhinaa majlis buu lahaa saqiifat bnu saacida la dhihi jiray meel muxuu ahaa ay iskugu imaadaan ansaar oo nabigana uu ugu tegi jiray bay ahayd oo saqiifatu bani saacida la yidhaahdo oo geeda timira lahoo daash iyo darse leh oy harhsadaan ilaa yowmina haada meesha waa calaamo aahaarah oo aan baabi'in oo la maaragtay la dhowro weeyaan nacam faqaala lahu bashiir binu sacad baa wuxuu yidhi sacad binu cubaada dhalay amarana allahu tacala ilahay wuxuuna amray nabi allow an nusallia calayka inaan kugu sallino yaa rasuula rasuul allow oo ilaahay wuxuu yidhi salluu calayhi wasallimuu fakayfa nusalli calayka saan kugu sallinaa salluu calayhi ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilahay inaan kugu sallino ku salaamna labadaasuuna amray salaamtii ataxiyaadkii baan ka barannay oo assalaamu calayka saan kugu salaamayno assalaamu calayka ayuha nabiyu ataxiyaadkaan ka barannay seen kugu sallinaa salligii baa noo saaray fa qaala nabigu wuxuu yidhi fasakata wuu aamusay rasuulullahi nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa tamanayna ilaa aan ka damacno ka doonnay annahu ninkani inuunan lam yas'alo nabiga su'aalin waa aamusa nabigu calayhi salaam jawaabta nabiga calayh salaam iskama dhihi jirin waxyi buu ku socday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan waxyi ahayn kuma hadli jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wamaa yandiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa uma qaala rasuulu llah nabiga calayh salam baa wuxuu yidhi kadib haddii waxyigii loo sheegay quuluu waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa aali ibraahim wbaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa baarakta calaa aali ibraahiima fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid sidaa dhaha waa salligii wasalaamu salaamtina ilan salluu wasallimuu bay aheede kamaa qad calimtum waasaad barateen ama cullimtum ninii baray fi tashahudi ataxiyaadkii baa lagu baray salaamta salligii aad rabteen inaad inii sheegana sidaas salli ibraahimi baa la yidhahdaa wa afdal siiqa oo nabiga lagu saliya ka ugu fadli badan wey siiqada ibraahimiga la yihahdo yaa ugu fadli badan haddaad soo gaabsato allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed tihaahdana way kugu filan tahay qaala xadaana moxamed bn muana wa moxamed bn bashaar walafd ibn muana qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba can xakam bn cutayba qaala samictu ibn abi layla cabdiraxmaan weeyaane qaala laqiyanii laana wiilkiisa wiilkiisa ibn abi layla asagana la dhaha jira wiilkiisaasi laysa lahu fi saxiixayni shay waaba daciifba xadiian xagga fiqiga laakiin markii la sheego asagu ku dhacaa faqiihi buu ahaa laakiin min xayu sanaacat alxadiid waa kuwaa lagu yar laysa bidaka samictu ibna abi layla cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay kacb binu cujra radia allaahu canhu faqaala wuxuu yidhi alaa uhdii lak miyaanan kuu hadiyanin hadiyatan hadiyo anigo hadiye ma ku siiyaa hadiyada ugu qaalisan waa cilmiga iyo cilmu shareeca iyo xaqa oo laysmaroo laysku caddeeyo ayaa ugu qaalisan wax hadiyo la sisiiyo kharaja calaynaa haahay isi hadiyo kharaja calaynaa rasuul lah nabiga calayh salaam baa noo soo baxay buu yidhi kacab faqulnaa waxaan ku nidhi qad carafnaa waan barannay qofka su-aasha weydiiya waa soo martay bashiir buu ahaa kayfa nusallimu calayka saan kuugu salaamayna waan barannay atixyaadkaan ku barannay fakayfa nusallii calayka saan kuugu sallinaa qaala nabi wuxuu yidhi quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamadin ilaahu nabi maxamed ku salli salliga ilaahayna uu nabigiisa ku sallinaayo iyo ambiyadiisa iyo awliyadiisa iyo malaaigta wax alla wixii salle xag alla ka yimid hana'uhu fi lmala'i laclaa wey inuu ilaahay qofka ammaano fi lmala'i laclaa malaa'igta dhexdeeda ku ammaano saasuu ku fasiray abulcaaliya ninka la yihahdo kamaa fi lbukhaari <clears throat> wacalaa aali muxamedin moxamed aalkiisa marka salliga nabiga calayhi salaam istiqlaalan nabiga loogu sallin karaa amaa waxay nabiga aan ahayn allahuma salli calaa fulaan ma dhihi kartaa qaray culamadu ka hadlaan laakiin wixii aan nabiga ahayn nabiga salligiisa waad raacin kartaa allahuma salli calaa muxamed markaad tiraahda toos kuwa kale waad taabic waad raacin kartaa cadaf baa la dhahaa wa aali muxamadin iyo waalaa aali wacalaa asxaabihi iyo waad dhihi kartaa muxamed aalkiisa in toos allahuma salli calaa fulaan la dhihi karaa waa soo aroortay fii baabi zakaat markii nabiga zakada loo keenay calayhi salaam isagoo ku camalfalaya qowluhu tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum tusakiihim aleh wasalli calayhim ina salaataka sakaru lahum wasalli calayhim ayaa wuxuu dhihi jira allahuma salli calaa aali fulaan allahuma salli calaa aali abi awfa ayaa soo aroortay marka mararka qaar zakada waa soo aroortay in qofka toos loogu sallin karo markuu zakada keeno kamaa sallayta calaa aali ibraahim saa loogu salliday innaka adigu xamiidun baa tahay alla lagu mahadiyo majiidun sharaf badan allahuma baarik barakee calaa muxamadin barakee wcalaa aali muxamadin kamaa baarakta calaa aali ibraahim innaka xamiidun majiid kaafkaaf iyo tashbiih miyaha ilaa akirihii buran ba ka taagan maxaa laiskugu shabahay tashbiih wuxuu keenaa faadil iyo mafduul masaaishaas meesheeda iyo meelaheeda kala qarso xadaana zuhayr bnu xarb abu kurayb qaala xadaana wakiic can shucba wa miscar can alxakam bi hada islam mila walaysa fi cadita miscan alaa uhdiya laka hadiyatan hadiyo miyaana ku hadiyeynayna qaala xadaana maxamed bnu bakaar qaala xadaana ismaaciil bnu zakariya can miscar ibnu kidaab wacan malik ibni miqwal kulluhum can alxakam bay ka wariyeen ibnu cutayma bihada islam mila wayri anahu qaal wabaarik cala muxamadin ilah barakee walam yaqul allahuma qaala xadaana maxamed bn cabdillahi bnu numayrin qaala xadaana ruux ibnu cubaad wcabdillahi bnu naafic xaw xadaana isxaaq bn ibrahim walafdu lah qaala akhbarana ruux can malik bn anasin abi cabdilah can cabdilahi bn abi bakr can abihi aabihiis abubakr can camr ibn sulaym an baranii qaal ahbaranii abu xumayd saacidi anahum qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuul allah kayfa nusalli calayh waa saxaaba waa carab faseexo badan garanaya salli wuxuu yahay laakiin waxay rabaan inay noqdaan waqaafiin shareecada iyo naska iyo daliilkay rabaan inay ku dhaqmaan oy qaadaan inay iskala yimaadaan duca iyaga jeerkooda oo salli lagu magacaabi karo waxay ka doorbideen inay alfaad sharci ah ay isticmaalaan oo nabiga carabkiisa wax ka qaataan sala allahu aleh waali wasalam marka adkaarta waxaa fiican middan maafuurada ah ee qur-aanka iyo axaadiista ku timid tanaa wanaagsan taa iyada ahna siday tahay lagama bedelaayo kayfa nusalli calayka qaala wuxuu yidhi nabigu quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aswaajihi wa marka ibraahiimiga salligaa ibraahiimigaa noocyo badan ku yayimid isma khilaafayo alfaadaaso dhan way jiraan wa calaa aswaaji haweenkiisa wa caruurtiisa marra aal baa la dhihi oo lagaga kaaftoomi kamaa sallayta calaa aali ibraahima wbaarik calaa muxamadin wacalaa aswaajihi haweenka wa caruurtiisa kamaa baarakta calaa aali ibrahim innaka xamiidu majiid qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub qutayba bnu xujr qaaluu xadaanaa ismaaciil wahu bnu jacfar can alcalaa can abiihi calaa bni cabdiraxmaan bnu yacquub wey can abiihi can abi horayra ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaal man sallaa calaya waaxidatan hal mar ah ninkii ku salliya salaatan baan soo maray waaxidatan oo keli ah sala allahu ilaahay baa ku sallinaya calayhi korkiisa cashara toban jeer ilaahay baa sheegaya man dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhu xadiidu qudsi wey man dakaranii fii malain dakartuhu fii mala'in khayrin minhu salligaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dikri waa dikri ilaahay nabigiisa adaad ku sallido sala allahu calayhi cashara toban jeer buu ilaahay malaa'igta dhexdeeda yuu ku ammaanaya oo ku salinaya marka salliga nabiga alay salaam aad buu u fadli badan yahay in la badiyo oo lagu cibaadaysto dhawaanshaha nabi maxamed loo dhowaaday ninka nabiga ugu dhow qiyaamahana waa midka ugu salli badan nabiga sal allahu aleyh waalih wasalam ajir badan baa laga helaa kurbooyinkana waa lagu faydaa kurbooyinkana waa lagu faydaa ninkii saxaabiga ahaa dhihi jiray ubay ibnu kacab markuu yidhi nabi allow ducadayda salligeeda meeqaa siiya intaasaan siiy intaasaan siiya markii dambe dhammaan iyo cumar qisadiisii iyo marka idan yukfaa eh, canka eh, hamuka eh, muxuu ahaa hamigaadi iyo murugtaadi dembigaada waa lagu dhaafi hamigii iyo murugtana waa lagaa qaadi hamigaada waa lagaa qaadi oo kama qaala baabu tasmiic tasmiica wataxmiid taxmiidka wata'miin saddexduba tasmiicu waa samic allahu liman xamida taxmiidkuna rabbana walaka alxamd taamiinkuna waa aamiin waladaalin markii la dhaho xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalin can sumay mawla abi saalix can abi saalix isamaan mawla abubakr bin camr <clears throat> bn hishaam sumay mawla abu bakr can abi saalix isamaan can <clears throat> abi hurayrata qaal ana rasuula اllahi sala اla alay slam qaal ida qaala alimaamu markuu dhaho samic allahu liman xamida imaamkii faquuluu waxaad tidhahda allahuma rabbana laka alxamdu dhaha fainahu man waafaqa ninkuu waafaqa qowluhu hadalkiisa qowlalmalaa'ika malaa'igta hadalkeeda qofku iswaafaqaan ofira low waxaa loo dhaafi maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormar waa loo dhaafayaa aammiintiisii iyo aamiinta malaa'igta hadday iswaafaqaan dembigiisa baa la dhaafa waxaa lagu ducaystaa ilahu aamiintaanada iyo aamiinta malaa'igta iswaafaji malaa'igta oo amarka alla ku socota oo wixii dhaha la dhaha un dhihi waxay markaasi ay dhahaan waa wax ilaahay ajiibay oo aqbalay hadday taada waafaqda waa lagu aqbali goormaa marka maseen ogaanaynaa malaa'igta aamiinteeda inaan waafaqnay imaamka la soco waladaaliin markuu dhaho aamiinta imaamka la soco halkaas ku jirtaaye halkaasi ku jirtaaye idan idaa qaala waladaaliin faquluu aamiin iyo man waafaqa taamiinata min almalaa'ika waad garatay marka inay iswaafaqeen xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa yacquub yani bni cabdiraxmaan can suhayl can abiihi abi saalix isamaan can abi hurayrata can nabiyi sala allah alay waslam bimacna xadiidi sumay umay xadiikiis oo kale wey suhayn suhayn baa mutaabicinaya sumay labadaba aabbahood abi saalix qaala xadaanaa yaya binu yaya eh, ah, suhayl abiy abi saalix bay iskugu imaadeen yaan ka wadaa oo suhayl iyo sumay labaduba waxay ka wariyeen abu saalix abu saalixna waa midkan hadda suhayl can abiihi laleeyahy can abiihi abiihi aabbahaas waa abu saalix wey riwaayada hore abu saalix buu ku yidhi tan dambana suhaylun can abiihi wa huwa abu saalix nafsuhu dakwaan qaala xadaanaa yaya binu yaya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihaabin can saciid bn musayib wa abu salm bn cabdiraxmaan anahuma ahbarahu can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal idaa amana alimaamu imaamku markuu aamiin dhaho faaminuu aamiinsada halkan marka waxaad moodaa in aamiinta imaamka laga dambayn laakiin riwaayada kale kuu caddaysay oo axaadiista mujmal axaadii waxaa fasiraysa axaadii kala fasiri sideedu mujmal haddii mufasir loo helona zaala ijmaal mubayin loo helo laanna mubayinka Eh, mara asal buu mubayin baan u caddaa mara asbaxa mubayinan bacda tabyiin bay dhahaan markii la caddeeyey kadib buu mubayin noqday oo ijmaalka ka baxay marka faaminuuba hadda waxaa caddaysay idaa qaala waladaalliin markuu dhaho faquluu imaamkii la dhaha wey aamiin ayb fainahu man waafaqa qofkii waafaqa ta'miinuhu aamiinsigiisa uu aamin yidhi ta'miinalmalaa'ika malaa'igta aamiinteedu inay malaaigtuna aamiin dhihi ayaad garanaysa salaada aan tukanayna ay aamiinna leedahay qufira lahu waxaa loo dhaafaya qofkaa waafaqay maa taqadam min dembihi dembigiisa wixii hormaray inaad sunnada dabaqdo ood aadaabtaas la imaato ayaana lagu helaa qaala bnu shaab wuxuu yidhi qaarkood uu siinayahay imaamka walada dahrada uu sii daynaya magaceeda kusi dhawaaqi lama rabo waxaa sug adegdegin qaala ibnu shaab wuxuu yidhi kaana rasuulu sala allah alay wasalam yaquulu wuxuu dhihi jiray aamiin buu dhihi jiray aamiin marka amiin la dhihi maayo dadka qaar amiin dhihi oo hangafin hangafkaa lama rabe aamiin ina tirahdo wajido xadaanaa xamana bnu yaxya qaal abarana ibnu wahbin qaal abarana yuunus an shihaab qaal abarana ibnu musayib kor baana loo qaadiya hoos loo dhihi maayo jahri weeye aamiintu waa soo aroortay aamiin ba dhihi jira xataa yartaja almasjid ba soo aroortay ilaa masaajidkao dhan u ka geriro aamiintooda guuxoodii can shihaab qaal akhbaranii ibn musayib abu slm bn cabdiraxmaan an aba hurayrata qaal samictu rasuul allah nabig alay salam baan maqlay bimili xadiidi malik walam yadkur qowl ibni shihaab xadaana yaxnabala bin yaxya qaala xadaanii ibnu wahbin qaala akhbaranii camar ana aba yunus xadaahu can abi hurayra ana rasuula allah sala allahu alay ali wasalam qaal ida qaala axadukum fi salaati salaada gudaheeda markuu dha aamiin wlmalaa'ikatu fi samaa'i malaa'igta samada jirtuna aamiin ay tidhaahdo fawaafaqa uu waafaqo ixdaahumaa labada aamin midood alukhraa midii kale ay waafaqdo ufira lahu waxaa loo dhaafay qofkaasi maa taqadama min dembii wixii dembigiisa hormaray baa loo dhaafay abshirtiiyo ijaabadiibuu helay waa loo dhaafay xadaana cabdulahi bn maslamata alqacnabi qaala xadaana almuqiira bn miqsam can abi sinaad cabdulaahi bni dakwaan can ilacrad cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi idaa qaala axadukum aamiin markuu dhaho wlmalaaikatu fi samaa malaaigta samada ishaysa aamin ay dhahdo fawaafaqad ixdaahumaa labada aamin midood aluqraa ay waafaqdo yani isku mar bay dhaceen ufira lahu maa taqadam min dembihi xadaana maxamed bnu raafici naysaabuuri qaal xadaana cabdirasaq xadaana macmar can imaam bn munab can abi hurayra can inabiy sal l sl bimilihi qaal xadaana qutayb bnu saciid xadaana yacquub yani bn cabdiraxmaan can suhayl carabiy can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيه waslama qaala ida qaala alqaari'u qofka akhrinaayo faatixada markuu dhaho hayrilmaqduubi calayhim waladaalliin markuu dhaho faqaala man khalfa qofka ka dambeeyana uu yidhaahdo aamiin fawaafaqa qowluhu qowlkiisa uu aamiin yidhi uu waafaqa qowla ahla asamaa oo malaa'igta hadalkoodii ducadoodii iyo aamiintoodii qufira low maa taqadama min dembi waa loo dhaafaya baabu itimaami lma'muum qofka ma'muumkaa inuu ku daydo bilimaami imaamka ma'muum haddaad tahay ood iimaan ku xidhanaysa ka dambee ku dayo ha ka hormarin ha la dhihin ha garab soconin ku dayo itimaam aliimaam inuu ku daydo bilimaami imaamki taana las amrayaa oo in badan dadku ay maaratay ka gaabiyaan xadaanaa yaxya bnu yaxya waqutayba bnu saciid waabubakr bn abi shayba wacamru naaqid ibnu mukayr wazuhayr bnu xarb waabu kurayb dhammaan jamiican can sufyaan bay ka wariyeen qaala abubakr xadaana sufyaan bnu cuyayna can zuhriy qaala samictu anas bni maalik baa maqlo yaquulu leh saqada nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa wuxuu ka dhacay can farasin faras farasku saaraabuu nabiga ka dhacay sala allah alay wasalam dhaciddana waxaa keenay faraskiibaa simbirraxooday oo sidii ictidaalkiisii ka leexday oo lugtiibuu simbirraxootay nabiga markaasuu ka dhacay sala allah alay wasalam fa waxaa la dhaawacay shiquhu layman nabiga dhinaciisa midigta ah dhinaci midigtaabuu u dhacay oo wax ka gaaray rasuulka sala allah alay wasalam dhaawiciibuu marka la fadhiistay guriga oo la kicigu ayaybar rasuulka calayh salaam waan u galnay calayhi nabiga nacuudu annagoo booqanayna saxaabadii nabiga calayh salaam ee jeclaa fa isalaatu salaaddii baa gashay salaadaasi sida daahirkaa waa farad nabiga intii la fadhiyeen salaad faradaa la galay nabiga ma kici karo halkii buu nabiga salaaddii ku tukaday ayagana waa la tukadeen qofka markaa caa'idka ee booqanaya ama mumaridka ee qofka mariidka la jooga inuu jamaacadii masjidka uu ka hari karo oo uu iskala tukan karo laga qaatay faxadarat isalaatu fasallaa binaa waana tujiyey nabigu qaacidan xaaluu fadhiyo fasallaynaa waan tukanay waraahu gadaashiisa qucuda annagana anagoo fadhina annagana waan fadhiisannay falamaa qada salaata markuu salaaddii nabiga bogay qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu marka hore way istaageenoo nabigaa fadhiista yidhi riwaayada imaanayso tacliiqa marka sidaasay ku timid marka hore way istaageen gacantu u ishaaray waa imaan doonta riwaayadaasi markaasuu tacliiqiyo wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu waa idinkii istaagay lama baahnayn kol hadda aniga fadhiyo inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelo loogu talagalay juciladaas manaa harcan baa loo wadaa ilan jacliga kawni iyo harci weeyaan jacli kawni iyo harci inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo sharciyeey oo loogu talagalay liyutama bihi in lagu daydo faidaa kabara hadduu allah akbar dhoo fakabiru halkaasi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waxaa isku haya fuqahada a'immada shaafici iyo axmed waxay qabaan inamaa jucila imaama liyutama bihi fi lafcaali aldaahira wlaqwaali wixii qowl iyo ficil muuqdaa yaa looga dayan laa fi niyaati niyada maya niyada imaamku waa isku khilaafi kartaan beesha abu xaniifiya maalig ay leeyihiin laabud waa inaad niyadana ku waafaqdo inaad niyadana ku waafaqdo khilaafaa u dhexeeya khilaafkaasna amaru leeyahay amaradiisa waxaa weeyaan qofka imaamka ku aheed ku daba tukanayso hadduu duhur tukanaayo uu qadaynayay adigana casarka oo wakhtigiisa la jooga aad tukanayso kala niyaa tihiin kala niyo ayaa tihiin salaad sunnaha hadduu tukanaayo adigana farad aad ku xidhan rabto kala niyaa tihiin shaaficiya axmed waxay leeyihin dhib ma laha inamaa jucila alimaamu liyutama bihi daasna waxaa wayaan cumuumkaasi waa la khasisay niyada kuma jirto kuwana cumuumkay qaateen oy leeyihiin xataa niyada waa inaad ku waafaqdo wacalayhi laa yatamu linsaanu imaama mutanafil bimamuumin muftarid ama imaamu muftarid laa yatamu biimaamin mutanafil imaam muftarid oo farad tukanaayo maamuumkuna sunno ma tukan karo imaam sunno tukanaayana maamuum faradkuma xidhan karo halkaasay ka boodeen qoladan laakiin qabta maya ee niyada kuma jirta xoog badan oo qofka isaga oo salaaduu tukanayo salaad kastao uu galaba noo xirtaa hatee waad ku ihan kartaa waad ku xidhan kartaa ma aqaana shaaficiyadu sidaasay qabaan wamaca daalika dadkii e, waxaad arkaysaa wixiioo e, dadkuna soomaalidana shaaficiyay ahaayeen wixii qofka markii uu sunno tukanayo hadaad inaad ku xidhata damcdo gacantu saa ku dhihi saas maanta kudhihi sunnan ku jira ee ugu xidhanka muka wadaa shaaficiyadu maxaa qabaa in lagu xidhan karo maxaa uu daliila in lagu xidhan karo ko nabiga alayh salaatu wasalaam fi salaat alkhawf salaat alkhawf suurooyin fara badan bay leedihiin waxaa ka mida ah suwarkeeda inuu nabigu tukaday laba ragcadood labadii daa'ifa mid ka miduu tujiyey waa ka baxay salaaddii koox kaloo haddana wuxuu tujiyey laba ragcadood labada ragcadoodee dambe uu nabiga tujinaya maxay u tahay nabiga calayh salaam sunnay u tahay ilan laba salaadoo farada salaadda faradka hal mar bay farad ku wehed kaa dhacday markaad mar tukato sunna tukanay isagoo sunno tukanaya ku xidheen oo jamaacadaasi nabiga alay slam ay la tukadeen halkaa maxaad garatay marka salaatu lmuftarid khalfa man khalfa almutarafil qof falo oo qof sunna tukana ku xidhanaayo taa waa midda koowaad miaal kale ama daliil kale qisatu mucaad binu jabal soo maen mucaad binu jabal waa kii nabiga la tukan jiray cishaha haddana xaafadoodii buu tegi iyagoo sugaayuu u tegi buu tujin jiray salaadii faradkeed waa ka dhacday nabigu la tukanay salaada kalena sunno wey marka qof salaad tukanaya sunnaha waad ku xidhan kartaa waba dhibaata male inamaa jucila alimaamu waxaa loo yeelay liyutama bihi lagu daydo fi alafcaali aahirati walaqwaal faidaa kabara aqwaashu waatan hadduu allah bardho fakabiru qowlkii wey waidaa sajada hadduu sujuudana fasjuduu kadaba sujuuda waa ficilkii waidaa rafaca farfacuu hadduu sujuuda ka kacana farfacuu ka kor noqda waidaa qaala samica allahu liman xamida markuu dhaho faquuluu dhaha rabbanaa walaka alxamd waidaa sallaa qaacida fadhi hadduu ku tukanayo fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin soo maarti halkan ayaduna bayna jamhuur alculamaa wa bayna axmed ibnu xambal ayaa isku haya axmed ibnu xambal raximahu llah sidan asaga ku tagay idaa sallaa qaacidan fasalluu qucuuda imaamkii hadduu fadhi ku tukanayo maamuumiintao dhan waa inay wada fadhiistaan wuu jiran yahay lugaha laga hayaa dhe waa naafo ma kici karo qaari a dadka tujin kara laakiin ma kici karo waa lagu daba tukanaya waa la wada fafadhiisan saas waxaa qaba ah axmed bin xambal raximah ullah abu xaniifiya maaliga waxay qabaan qof macduur ah oo dan ay fadhiisisay iyo qof qaadir ahoo kala qiyaam qiyaamka istaagga salaadana waa rukni arkaanta salaadda ka mid a ah iskumaba xidhan karaan ailayo iskumaba xidhan karaan qofkaad muqcadka inuu adiga kugu xiba iyo inuu gaarkiisa aad ah ka baxdo ood la tukanin oo imaamuna kuu noqonin imaamna kuma noqonayo laakiin imaam shaafici wuxuu leey raximah llah isagu maya xadiikan waa la naskay xadiidkan waa la nasakhay nabigu laba jeer buu fadhiga ku tukaday salaad farad ah mar waa xanuunkii hore ee uu faraska ka dhacay waa midda uu saxaabada leeyahay fadhiista fadhiga ku tukada marna waa xanuunkii uu u dhiman doono u dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee uu saxaabada uu imaam asagoo ah ay ku daba tukanayeen ma mari doona xadiidka abubakar ee qisada ku saabsan waa kii ay taagnaayeen abubakar iyo saxaabaduba nabigana uu fadhiyey amarka nabigana midka dambe ayaa mar walbaba wuxuu nasakhaa midka hore taariikh ahaan bay labada ku kala horeeyaan oo xanuunka horaa horreeyey kanna waa dambeeyey mutaakhirka dambe oo ah in imaamka hadduu fadhiga ku tukado aad ku xidhan karto laakiin aad taagnaana isagana fadhiga ku tukan karo kanaa naasiko wax nasahay bay leeyihi axmedna wuxuu leeyahay isagu maya meesha naasikh iyo mansuuq ma taalo marka sideedaba laleeyahay naasikh iyo mansuuq laba shardi baa la rabaa kow in meesha ay taallo laba shay shayga koobaad cadamu imkaaniyati ljamci inaan la jamcin karin nusuustii aan la jamcin karin markaasaa naasikh iyo mansuuq aan aadi karraa shardiga labaadna waxaa weeyaan in labadan ismucaarabayso ama labada nasa iska soo horjeeda midna uu horreeyey midna dembeeyey oo la garan karo kii horreeyey la dhihi karo adiga waa lagaa dambeeyey marka hadda labadaa shardi mid waa la helay oo xanuunka nabiga calayh salaam uu fadhiga ku tukaday midkaasi waa horreeyey uu nabigu fadhiista yidhi mid kale saxaabadu taagnaayeenna waa dembeeyey shardigaa waan hellay laakiin shardigii jamcigii ahaa ma la waaye ma jamcin karnaa mase lama jamcin kara ha waa la jamcin karaa gule maxaa lagu jamcin karaa middan nabiga calayh salaam uu fadhiista leeyahay iyo midda ayadaa farqi baa u dhexeeya asalka waxaa weeye hadduu imaamku fadhi ku tukan ku daba tukada xadiidkanaan qaadanayna ama xadiidka abubakar ee nabiga calayi salaam uu fadhi ku tukanaya saxaabada ay taagnaayeen waxaa weeyaan mase waxay khilaafsan tahay suurada iskhilaafsanoo bilowdii hore ee salaada la gelaayay bay saxaabadu istaag ku bilaabeen nabigu goormu imaaday mar dambuu imaada soo mare nabig alai salaam salaada lagu jiraa lasoo waldaamiyey lasoo liiciyey oo la keenay markaasuu nabiga calayh salaam la fadhiisiyey abubakar markaasuu imaamnimadii nabiga calayi ku wareegay saxaabadu istaagay ku bilaabeen suuraday ku bilaabeen bay ku dhammaystirteen marka haddii imaamka marka hore uu istaag ku tukanaayey oo istaag ugu wada xidhay salaadii oo imaamkii ay cudurdaar uu ku soo darriyo xanuun baa qabsaday markaasuu jilbaha goostay fadhibuu ku dhacay waa fadhiistay adigu istaaggaadi baad ku dhammaystiraan salaadda laakiin marka horeba ibtidihii horeba haddii fadhi lagu wada bilaabay kamaa fii xadiidi anas jiradii hore nabiga calayh salaam uu fadhiista lahaa sidaasaa lagu wada fadhiga lagu wada tukani sidaasuu ku jamciyey imaam axmed bin xambal raximah llahu tacaala innaga marka madhabkeena waxaa weeyaan in aan qiyaamku waa rukni imaamkii cudurdaar buu yeesho macduur weeye inaad arrintaa ku khilaafayso inamaa jucila alimaam liyutama bihidaasna aan la qaadanaynin fi hada almas'ala waa laga soo khasisay qaala xadaana qutayba bnu saciid xadana led xadana maxamed bnu rumxin akhbarana led can mishaab can anas bn malik qaala qarra rasuulu llah nabigaa ka dhacay can farasin fajuxisha waa la dhaawacay fasallaa lanaa waana tujiyey qaacidan isagoo fadhiya uma dakara naxwahu ayuu sheegay nabig ala slam dakara naxwa raawi wey mutaabaca wey naxwa waxa sheegaya waa lay lay baa mutaabicinaya ardadii zuhri sufyaan buu mutaabicinaya qaala xadaana xarmana bn yaxya qaal abarana min wabin abarani yunus bn shaaban qaal abarana anas bn malikin ana rasuula اllahi sala اlah alيه wasalam surica waa la legday can farasin buu ka dhacay fajuxisha shiqu layman dhanka midigta ayuu ka dhaawacmay binaxwi xadiiayhima wazaada faidaa sallaa qaa'ima istaagga duu ku tukanaya imaamku fasalluu qiyaaman istaag ku tukada xadaana ibn abi cumara qaala xadaana mac bnu ciisa can malik ibni anas can zuhri can anas bni malikin ana rasuula lahi sal slam rakaba farasan faras buu furay fasurica canhu waa laga legday faraskii buu ka dhacay fajuxisha shiquhu layman baa dhaawacay dhaawac gaaray binaxwi xadiiin wa fiihi idaa sallaa qaa'iman istaag hadduu ku tukanaya imaamka fasalluu qiyaama tan muran kama taagna iyadu ee fadhigadu ku tukanaya way waxa lasku hayo qaala xaddaanaa cabdi bni xumayd akhbaranaa cabdrazaq ahbaranaa macmar can zuhri ahbaranii anas bn malik ana anabiya sal l slam saqada can farasihi fajuxisha shiqulayma baa dhaawacmay wasaaqa alxadiida walaysa fi ziyaarati yuunus wamalik maalik iyo yuunus ziyaadadooda idaa qaama fasaluu qiyaaman salla qaama intamayna sheegin qala xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana cabd bnu sulaymaan can hishaam can abihi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat ishtakaa rasuul lah nabiga alay salaam baa xanuunsaday fadakhala calayhi naasun dad baa usoo galay min asxaabihi saxaabadiisa yacuuduunahu ayagoo booqanay fasallaa rasuulu lah nabiga calayh salaam baa tukaday jaalisan soo fadhiya fasallau waxay tukadeen bisalaatii salaadiisa intay ku xidheen qiyaaman xaalay taagan yihiin bay ku xidheen fa ashaara ilayhim nabiga u ishaaray ishaarada mafhuumada alishaaratu mafhuumatu fi ma yeelayso ishaaro la fahmi karaa salaadda gacanta ishaartay waxbaba salaadii ma yeelayso simaa hadda salaadda islaaxeedii iyo wanaajinteedii bay kamid tahay fadhiista buu ishaaray wayna fahmeen an ijlisuu fadhiista fa jalasuu way fadhiisteen falama insarafa markuu nabiga salaadda ka soo baxay oo soo gadoomay qaala wuxuu yidhi inamaa jucila alimaam imaamkan waxaa meeshaa loo geliyey liyutama bihi in lagu daydo laga dambeeyo fa idaa rakaca hadduu rukuuco farkacuu ka daba rukuuca wa idaa rafaca rukuucda dab rakacara farfacuu ka dambeeya oo farfacu idinkuna waidaa sallaa markuu tukado jaalisa xaalu fadhiyo fasalluu tukada juluusan xaalad fadhidin idinkana fadhiga ku tukada waa la nasahay xadaana abu rabiic الزahraani qala xadaana xamaad cali bnu zaydin xa وxadaana abu bakr bn abi shayba وabu quraybi mxamed bn cala qala xadaana ibnu numayr xa وxadaana ibnu numayrin qaala xadaana abi qaala xadaana ibnu numayr halka markii la maraya sanad cusub xadana ibnu numayr maxamed bn cabdilaahi qaala xadaana abi ibnu numayrka hore marka waa maxamed bn cabdilahi ibnu numayr xadaana abi jamiican an hishaam buu ka wariyey marka waxaad moodaa sanadkaa hore fiihi nuzuulu abubakr bin abi shayb abu kurayb naazil bay noqdeen oo ibnu numayr bay ka warinayaan sanadka dambana ibnu numayrkii baaba sheekhu muslim qaala xadaana abi jamiican hishaam bn curwata bihada isnaxuu وxadثna qتyb بن سعيidi qال xadثna lyث xاal وxadثna محaمد بن رمح أخبرna lyث عن بن زبير عن جابر qاal اشhتكىa رasuuل اللahi sلى الله عليه وسلم baa xanuunsaday faصaلaynaa وaراءه waan ku daba tukanay huwa qaacidun isagoo fadhiya وأbu bkrin abu bakrna يusمc الناasa dadkiibu maqشhinaya تكبيrhu تكبيirtiisii فالتafta ilayna waana soo fiiriyey nabig aلي sلm baana soo bilicsaday waa xanuunkii hore fara'naa wuxuuna arkay قyaama nagoo taagan faأشhaara ilayna fadhiista buuna yidhi faqacadna waan fadhiisanay fasalaynaa bisalaatihi salaadiisii baa nabiga la tukana qucuud anagu waa fadhina falamaa salama markuu salaamo naqsaday qaala wuxuu yidhi inkidtum inawshaaniya kidtum waxaad sigteen ood ku dhowaateen aanifan mar dhoweyto latafcaluuna inaad samaysaan ficla faarisa wa ruum reer faaris iyo reer ruum labadii dowladooda xilligaa jiray madaxdoodii jabaabiradaha ayay maarata iyagoo fadhiyo oo kuraasta ku fadhiya ayayna taagnaan jireen yaquumuuna calaa muluukihim madaxdooday kor taatagnaan jireen wahum boqoradiina qucuudun ay fadhiyaan falaa tafcaluu se hayeelina i'tabuu ku dayda bia'immatikum a'immadiina ku dayda in sallaa qaa'imaa istaag hadduu ku tukado fasalluu qiyaaman ku daba tukada wain qaacidan hadduu ku tukado fadhi ku tukadana fasalluu tukada qucuudan idinkoo fadhiya axmed baa ku dhegan oo riwaayadaa horena ku jamciyey sidaan soo sheegnay muxuu ku jamciyey labada riwaayadood riwaayata riwaayad midda dambe muxuu kaga jawaabay salaadda waxaa la bilaabay istaaggaa lagu bilaabay markaas hay-adeeda lagama bedeli karo laakiin midda markii salaadda la wada bilaabaayo idaa sallaa qaacidan hadduu ku tukanayo imaamku fa salluu qucuudan baa oo fiican tahay jamc fiican wey oo la qaadan karo qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa xumayd bin cabdiraxmaan aruaasi can abihi can abi zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdillaahi qaal sallaa bina rasuulu llah nabiga calayh salaam baana tujiyey wa abuu bakrina khalfa waa ka dembeeyey faida kabara rasuulu llah markuu nabiga allahu akbar dhaho kabara abubakr baa kor u qaadaayey allahu akbar liyusmicna suu noo maqashiiyo uma dakara naxw xadiid leyl qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana mugiira yacni xizaami can abi zinaad can lacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal inama alimaamu imaamku waxa uu weeye oo keliya oo loo talagalay jucila yani liyutama bihi lagu daydo falaa takhtalifu calayhi ha iskhilaafina imaamka ha khilaafina qowlka iyo ficilka iyo ha ku khilaafina faidaa kabara hadduu alla barno fakabiru alla ka daba dhaca waidaa rakaca markuu rukuuco ka dambeeyo oo farkucu ka daba rukuuca waidaa qaala samica allahu liman xamid midku dhaho faquuluu waxaa ka daba dhahdaan allahuma rabbana laka alxamdu ka daba dhaha waidaa sajada markuu sujuudana fasjudu ka daba sujuuda waidaa sallaa jaalisan markuu fadhi ku tukanaayo fasalluu juluusa xaalatin ajmacuun dhammaantiin fadhiista xadaana maxamed bnu raafic qal xadana cabdrazaq abarana xadana macmar can hamaam bn munabbi can abi hurayra can nabi sal slm bimili baabunahyi waxaa la iska reebaya can mubaadalat alimaam in imaamka laga degdego bitakbiiri takbiirta iyo allah akbarta lagala degdego oo laga hordhaho wa kayrihi iyo wixii kale oo ficil iyo qowl iyo rukuuc iyo sujuud iyo ha ka hormarin hana garab ordin ka dambee xadana isxaaq bn ibraahim wibnu khashrab qaala waxay dhi cali bnu khashrab qaala xadana ciisa bnu yunas xadaana axmed sulaymaan can abi saalixin can abi hurayra qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu aha yucallimuna kiina bara oo atxiyaadka iyo salaadaha yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tubaadiruu ha ka degdegin alimaami imaamka idaa kabara fakabiruu markuu alla aqbarba ka daba dhaha waidaa qaala waladaalliin markuu dha faatixada dhammeeyo faquuluu la dhaha aamiin waidaa rakaca markuu rukuuca farkacuu idinkana ka daba rukuuc waidaa qaala samica allahu liman xamida faquuluu allahuma rabbana laka alxamdu dhaha afarta siiqo midka rabta dheh allahuma rabbana laka alxamdu iyo allahuma rabbana walaka alxamdu iyo rabbana laka alxamdu iyo rabbana walaka alxamdu intaas xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa cabdاlcaziiz yani daarawardi ibn abdaiz cabdاlcaziiz ibnu maxamed adarawardi can suhayl bin abi saalix can abihi can abi hurayra can nabi sal sl binaxwi ila qowluh wala daaliin faquluu aamiin wasaada walaa tarfacuu qabla ha ka kor noqonina rukuucda iyo sujuuddaba imaamkii oo soo kicina soo kicina naam qaala xadaanaa maxamed bin bashaar bin daar maxamed bin bashaar qaala xadaanaa maxamed binu jacfar qunda xadaana shucba xaw xadaana cubayd llah bn mucaad lafdlah xadaana abi xadaana shucba an yaclى whu bn caطا samica aba calqamata samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam inama alimaam junna iimaanku waa gaashaan waxaa adowa waranka iyo laskaga dhigi jiray leebki iyo juna ladhiisi gaashaan iimaanku waa lagu shabaha iimaanku waa junna gaashaan wey oo wax badan baa iimaamka iskaga dhigi wax badan yaa iimaamku uu kaa gaashaan kaaga yahay waxaaba ka mida sahwga adoo imaam ku daba tukanayo wax allah wixii sahwi oo sahwiso oo salaadii aad ka sahwiso dhanba imaamka kaa qaadaya waxbaan sahwiyo oo ragcad baan la imaanayo sujuud sahwi baan la waxaasoo dhan kuma taalo imaamkaa junno ood ku gabanaysa adig sutradii markay timaado astur xaartada dhigi imaamkaa junno ku ah sutrat limaam sutratu min khalfahu dadka ka dambeeyana sutray u tahay alimaamu junna alimaamu junna bixamli lfaatixati lilmasbuuqi qofkii isaga oo imaamka rukuuc ku jiro rukuucsan soo gaara oo faatixadu dee aan akrinin imaamkii waa soo akri faatixada ugu rukuucay rukuucdii maad kala qabsan faatixadii imaamkii baa kaa qaaday alimaamu junna inama alimaamu junna waa ra'yi jamhuur hadegow ra'yi jamhuur weeyaan qol qaar baa qaba may ee eh, eh, inamaa jucila imaam eh, mxuu aha laa salaata liman lam yaqra alaas ku dhegan yihin daahirkeeda laakiin cumuum iyo khusuus waan soo sheegnay inayn mucaaris ku ahayn inama alimaamu junna imaamku waa junno wey wixii hallaabi iyo wixii hagaagi mar walbaba adigu waa ku fiican tahay yusalluuna lakum nabig ala slam muxuu yihi yusalluuna lakum lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim rasuul lah alay salatu salaam aimada wayna tujinayaan wixay asiibaan waa wada wixii khata oo horgafaana ayagay gaabo tahay idinka lahum baad leediin nafci baad leediin fa sallaa hadduu tukanayo qaacidan fadhiga fasalluu qucuudan fadhiga ku tukada waidaa qaala markuu yidhahdo samica allahu liman xamda faquluu dha allahuma rabbana laka alxamdu faidaa waafaqa qowlu ahli lardi ehlu ardaha hadalkooda aamintooda qowla ahli asamaa ehlu samaha qowlkooda samica allaahda iyo allahuma rabbanaada iyo wafira lahu maa taqadama min dembi xadaanii ah. abu daahir xadaana ibnu wahbin can xaywa ibni shureyx ama abaa yuunus mawlaa bni hurayra xadaahu qaala mawla abi hurayra xadaahu qaala samictu abaa hurayrata yaquul can rasuuli illahi sala allah alay wasalam annahu qaal inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeeray liyutama bihi lagu daydo faidaa kabara markuu allah akbarno imaamku fakabiruu idinkuna allah ba ka daba dhaha waidaa rakaca markuu rukuuco farkacuu ka daba rukuuca dhaafina hana ka dambaynin inaad ka dambaysana sax maaha oo rukni kale imaamku u gudbo oo buri salaadii bacd ala'ima saasay qabaan wa idaa qaala samica allahu liman xamida markuu dhaho faquluu allahuma rabbana laka alxamdu ka daba dhaha waidaa sallaa markuu tukado qaa'iman isagoo taagan fasalluu qiyaaman idinkana fadhiga istaag ku tukada waidaa sallaa qaacidan fadhiga hadduu ku tukanayana fasalluu tukada qucuudan xaalad fadhidaan ajmacuuna kii cudurdaar leh iyo kii aan cudurdaar lahayn ajmacuuna wada fadhiista masalada marka fuqahada adilada ay kala qaateenna waan soo sheegnay iyo si kale maaragtay xoog badan yihiin jumhuurta ra'yigoodaas waxaad moodaa inuu xoog badan yahay wallahu aclam baabu istiklaafi اlimaami idaa carada lahu cudru min maradi wasafarin wagayrihima man yusalii biاnnaas wa ana man salaa khalfa imaamin jaalisin licajzihi cala اlqiyaami lazamahu اlqiyaam ida qadara calayhi wanasqi lqucuudi khalfa alqaacidi fii xaqi man qadara cala alqiyaami baab dheer wey soomaat tarjumo dheer wey xadiidkeedana saasuu u dheeryahayoo xaadiis kooxaa imaan doonta halkaa inoo istaago allahu aclam wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa muxamedin